alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira eh, xadiiskiina ugu dambeeyey waxaan yaro baraarujinayaa eh, kabaa'irta kolle tacriifkooda maynaan sheegin eh, sida ahlucilmigu ay qabaan dembiyada waxaa loo qaybiyaa sakaa'ir iyo kabaa'ir akbarulkabaa'irkuna wuxuu ka mid noqonayaa kabaa'irtu ka mid noqonaya dembiyadu inay sakaa'ir iyo kabaa'ir u qaybsamaanna waxaa laga qaadanaya adilada laga qaadanaya aladiina yajtanibuuna kabaa'ir alimi marka inay kabaa'ir leeyihiin ayuu u daliil yahay mar haddii kabaa'ir lism la yidhina waxaa laga qaadanayaa oo laga fahmayaa hayru kabaa'irna inay jiraan wa kullu sagiirin wa kabiirin mustatar aayad kale allah wuxuu yihi maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ila axsaaha markuu ka xikaayoonayo mujrimiintu aakhire waxay odhan doonaan marka sagiiro iyo kabiiro ayay sheegeen in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu haddaa ka dheeraataan waxaa laydinka reebay dembiyada yacni waxaa laydinka reebay kuwooda waaweyn haddaa ka dheeraataan nukafir cankum sayi'aatikum waxaanu idinka dhaafaynaa dembiyadiinna kale marka aayaadkaas waxaa laga qaadanayaa inay sakaa'ir iyo kabaa'ir dembiyadu u qaybsamaan axaadiistuna waa sii caddays alkabaa'iru tiscun sida xadiiska abi daawuudka ee sheegaya kabaa'irtu inay yihiin sagaal sida xadiiskan markaa ku soo arooray akbaru kabaa'irka oo shirkigii ku laday dembiye kale iyo axaadiista ku soo aroortay dembiyada qaarkood in kabiira ay tahay la nasgareey marka haddaba maxaa lagu tacriifinayaa kabiira bacdi yidhahda waa jiraan dembiyadu xaqiiqatan sakiire iyo kabiire uma qaybsamaan laakiin dembi waliba marka loo eego ka ka yar wuxuu noqonayaa kabiiro marka loo eego ka ka weynna wuxuu noqonayaa sahiiro marka waxay dhahaan kabiirada iyo sahiiradu waa arrin nisbi ah arrin xaqiiqiya maba ahba bacd mutaakhiriin oo saa maray jiraan laakiin qowlkoodu waa halad waayo wuxuu ka hor imanaya nusuusta kitaabkaiyo sunnada maadaama laynoo sheegay kabaa'ir iyo sakhaa'ir inay kale yihiin waxay daahir ku tahay nusuustaasi inay calaa sabiili xaqiiqa dembiyadu u qaybsamaan sakiiro iyo kabiiro marka dee daabit noqon mayso in layahay dembi walba marka loo eego ka ka yar ayuu noqonayaa sakhiiro haddana mid kaleo ka sii yar marka loo eego wuxuu noqonayaa cafwan dee daabit noqon mayso in layahay dembi kastaba marka loo eego ka ka yar wuxuu noqonayaa kabiira ka ka weyn marka loo eegana wuxuu noqonayaa sakhiira waayo kii marka kabiirada la yidhi weeye ayaa marka loo eego mid marka waxa weeye ka weyn noqonaya sakiiro haddana mid kaloo ka yar marka loo eegu noqonaya kabiiro marka dembiye mucayana oo gaar ah in la odhanaayo kabaa'ir baa laga qaadanaya in tajtanibuu kabaa'ira ma tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum dembiyada kabaa'irta ay ka dheeranayaan waa kuwee si loogu dhaafo kuwan kabaa'irta ahayn marka qowlkaasi waa khalad hadduu kaasoo soo horbaxaa ku kadsoomin odhanaya dembiyadu sahiire iyo kabiir uma qaybsamaan ee waa arrin nisbi ah cala sabiil xaqiiqa uguma qaybsamaan ee waa arrin nisbi ah waa qawl hala ah haddaba tacriifkoodu muxuu noqonaya kabaairta alkabaa'ir tacriifkeedu wuxuu noqonayaa tacaariif kala duwan bay culammadu sheegeen laakiin wejiga ugu fiican waa in la yidhaahdo waa dembi kasta uu ku sugan yahay xad adduunyo ama uu ku sugan yahay cadaab aakhiro iyo waciid aakhiro ama lagu khatimay ama lagu sheegay lacnad in cidda caynkaa samaysa ilaahay nacdalay ama rasuulkiisu sala allahu aleyh wasalam uu nacdalay ama lagu sheegay cadho ilaahay ama lagu sheegay inaanu markaa janno gelayn ama lagu sheegay nafyu iimaan iimaankii in loo diiday ama lagu nasgareeyeybay inuu kabiiro yahay kullu dalika waxay noqonayan kabaa'ir bay noqonayan wakadaa haddii kufri ama shirki lagu itlaaqo oo akbar xataa aanu ahayn wuxuu soo gelayaa kabaa'irtuu soo gelaya kabaa'irta ayuu soo gelaya waxaa laga soo naqliyaa tacriifkan asalkiisa wax ka mida cabdullahi bnu cabbaas wuxu uhi kabiiro waxaa la dembiga labada xad koobsada ima xadd alaakhira wa ima xadd dunya ima xadd adunya wa ima xadd alaakhira xadku muxuu ahaa waa cuquuba muqadara oo dembiye gaara u sugnaaday sida azaaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda wsaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba yani waxaa loo sheegay xad adduunyo xadka aakhirana waa maxay waa cuquubo makhsuusa haddii aakhiro loogu sheego so xadka adduunyadu may ahayn cuquuba muqadara fi dunya xadka maxay ka dhigan tahay xadkii oo kaley ka dhigan tahay marka saas ayaa laga sheegay cabdullaahi bnu cabbaas laga soo wariyey marka qowlka ugu fiicani waa qowlkaas in lagu tacriifiyo haddii lacnad ilaahay lagu sheego ama lacnada rasuulku nacdalay lacana rasuul lahi sala allahu alay wasalam aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawaa wa kabiiro waayo lacnaddu waa shay culus waxaa la mida haddii lagu sheego cadho ilaahay laqiya allah wahuwa calayhi khadbaan wuxuu noqonayaa dembigaasi kabiira ayuu noqonaya waxaa la mid a ah haddii lagu sheego in waxa weeye janno aanu gelayn qofka caynkaa sameeyaa janno ma gelayo laa yadkhulu ljannata qataat waa dembi kabiiro ayuu noqonaya wakada waxaa la mid a ah haddii waxa weeye lagu sheego nafyu iimaan nafyu iimaanka waxaa ku daray ahlucilmiga qaarkood baa ku daray oo shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa ku daray nafyu iimaan in iimaanka laga nafyey dembiga aawadii iimaanka loo diidaa walow ruuxu yaanu kuba gaaloobayna waa dembi kabiira laa yuuminu axadukum xata akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin iyo laa iimaana liman laa amaanata lah waxay noqonaysaa dembi kabiira bay noqonaysaa wahaakada aqwaasha kale lagu tacriifiyo kabiirada waa laga fiican yahay culamada qaar waxay yidhaahdeen waa dembiga sharaa'icdu isku waafaqay taxriimkooda dee ashyaa kabiiro noqonaya shareecadeenna ayaa haddana waxaa dhici karta shareecadii nebiyadii hore qaarkood inay ku bannaanayd marka sax ma aha in la yidhaahdo dembigay sharaa'icda oo dhamm isku waafaqeen sharaa'icdii nebiyada lagu soo rogay kulligood isku waafaqeen inuu xaaraan yahay kaasaa kabiiro noqonaya kayna isku waafiqiinna kabiiro noqon maayo la odhan maayo qowl khalad ah ansaxay qaar kale waxay yidhaahdeen kabiiro waxaa la yidhaahdaa dembiga yasudu almacrifata billaah yasudu baaba almacrifati billaah garashada ilaahay la garanayo yacni dembiga qofka ka teedaya ka awdaya ayaa la yidhahdaa calaa kulli xaal tacaariiftaa kale waa tacaariif khalad ah ansax ahayn kabaa'irtoo dhanna waxaa ugu weynaansho badan gaalnimada can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal cabdullahi bni cabbaas waxa uu sheegay in nabigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi low yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa naasun dima'a rijaalin wa amwaalahum low yucطa annaasu haddii la siin lahaa dadka bidacwaahum sheegashadooda ay wax sheegteen daraaddeed wax lagu siin lahaa oo waxay iska sheegtaanba laysaga xukumi lahaa loodhan lahaa waa sheegteena siiya ladacaa naasun dad baa waxay sheegan lahaayeen dimaa rijaalin rag dhiigagood bay sheegan lahaayeen wa amwaalahum iyo xoolahooday sheegan lahaayeen walaakin lilyamiinu cala almuddacaa calayh ha yeeshee dhaartu waxay saaran tahay oo laga rabaa ka wax loo sheeganayo xadiiskani waa xadiis weyn waxaanu ka mid yahay axaadiista usuusha abuu ka mid yahay oo qaacidada qadaaga iyo waxa wax lagu xukumaayo ayuu ka warramaya qaacido ka mida qaacido weyn buu ka warramaya wuxuu xadiiskani tilmaamaya dadku inaan markaa sheegashada ay wax iska sheegtaan caddayn la'aan inaan la iska aqbalayn oo marka wax la xukumaayo waxaa loo raacaa waxyaala caddaynaya waxaan inay sugan yihiin iyo inayna sugnayn taasaa marka waxaa yani la qaadanayaa oo la raacaya ila nisaac baa jiro khusuumaa jirta waxbaa la ysku hayaa yani dood baa jirta oo gar baa jirta oo waxbaa la ysku hayaa marka waxaa la ysku haya maxaa lagu kala baxayaa sheegashada inuu kani sheegtay kanna aanu u qirin ou isaguna diidey dee ma kale xoog badnaa marka xukunkii ugu sugnaan maayo waa sheegtay bes ama kaga maqnaan maayo waa diiday keliya waa in wax ka dheeraada la helaa waa ina caddayma jiraan waxaa laga rabaa ruuxa wax sheeganaya cadayn uu ku caddaysanayo waxaas inuu leeyahay oo siduu sheegtay ay tahay markhaatiyaal waa inuu keenaa markhaatiyadaasi marbase bay noqon karaan haddaba waxaa isweydiin laha marka ugu horraysa maxaa lagu kala garanayaa mudduciga iyo mudda dadka qaarkood waxa weeye taasi waa ka laaqantaa ama taa waa garan waayaan keebaa mudduciya keebaa mudda marka waxaa la ysku haysto haddii waxa weeye ruux gacan ku hayntiisa uu leeyahay uuna leeyahay waxaan anigaa leh saaxibulyadna uu yahay oo isagu waxa haysto cid kale ay ku qabsato tidhaahdo anigaa leh kan saaxiibulyadkee haysta ee sheeganaya inuu leeyahay waa mudda calayhi waa loo sheegte kan ku qabsadayna waa mudduci culamada qaarkood markay sheegayaan mudduciga mudda calayhiga daabit bay u sheegaan waxay yidhaahdaan mudda calayhi waxaa la yidhaahdaa ka waxa weeye hadduu markaa waxabay aamuso ama iska tago aan laga hadhayn ee la qabsanayo naga garbaxa mudducina waxaa la yidhaahdaa ka hadduu aamuso iska tago aan cidi qabsanayn yani isaga xaq ku maqani ma jiro sheegashadiisii hadduu markaa waxaan yani iskaga aamuso iska daayo la odhan maayo ilaaba ilaa naga garbax la odhan maayo laakiin muddacalayga hadduu markaa iska aamuso iska tago oo iska dhaqaaqo waxaa la odhanaya ha tegina naga garbax ma ninka naga qabta waxaasaan u sheeganana taasi waa daabit culamada qaarkood ay tilmaameen marka midna waxa weeye lama daynaayo inuu aamuso lagu dayn maayo oo lagaga hari maayo midna hadduu aamuso saasaa dacwadii markaa ay ku joogaysaa oo waxaweye markaa raad dambe ma sii yeelanayso waa laga hadhayaa marka mudduciga muddacalayga yani saasaa markaa lagu kala egaa qaarkood waxaa jiri kara laba mudduci mutadaaciyaan wax la yidhaahdo ayaa jiri kara maalan yani waxaweye mid waliba inuu mudducina yahay muddacalayna yahay mutadaaciyaan baa la yidhahdaa iyadana waxaa dhici karta shayga marka waxaen ay sheeganayaan mid weliba qadar marka inuu sheeganayo oo ruuxa marka dacwad loo sheegto mar wuxuu ku jawaabaa iqraar oo uu qiro wixii mar wuxuu ku jawaabaa inkaar uu dafiro mar wuxuu ku jawaabaa sukuut uu aamuso mar wuxuu ku jawaabaa dacwad kale waa afar nooc dacwaddii marka loo sheegto gartii oo doodiisi uu naqsado mudducigu muddo calayhi marka wuxuu ku jawaabaya iqraar uu qirayo maaba dhammaatay hadduu qiro waa lagu xukumaya aliqraar sayid aladilla marna wuxuu ku jawaabaa inkaar uu dafiro oo inkiro uu yidhahdo saasi ma jirto mar kale wuxuu ku jawaabaa aamuso aamuso waxaa laga soo qaadaya mar hadduu aamusayna kal inkaari dacwaddii baa loo sheegtay dabeedna waa jawaabi waaye ruux inkiray sidii lagula garnaqsanayey ayaa lagula garnaqsanaya majlisu xukumkii baa la keenay waa loo sheegtay dabeedna waxaway waa aamusa wuxuuhi arrinkaa waxba ka odhan maayo laa iqraar walaa inkaar waa laga gudbaya war maxaad ku caddaysanaysa waayah mar wuxuu ku jawaabaa dacwad kale dacwad kale markuu ku jawaabo waxay noqonaysaa yani mid waliba mudducina waa yahay mudda waa yahay laakiin waxa badan inay mudduciyo mudda noqdaan ayaa badan labada jaanib kee xoog badan ka muduciga iyo ka mudda wax loo sheeganayo labada waxaa xoog badan geesta ka wax loo sheeganayo geestiisaa xoog badan waayo wuxuu isagu haysto ou leeyahay anigaa leh baa la leeyahay melihid asalkuna waa bara'atu dhimma alaslu bara'atu dhimma asalka shakhsigu waa in dimmadiisu beri tahay ya waxaa la yidhahdaa almuttahamu bari'un xataa tahbuta idaanatuh qaacid ahaan culammadu waxay yidhahdaan ruuxa muttahamkee tuhmo la tuhmay ama wax loo sheeganayo asalku waa inuu beri ilama io ay sugnaanayso idaanadiisu waxaa lagu idaanaynayaa ay subuut sharciya ah sugnaanayso qabla dalik waa dembiile lama odhan karo hadda maxaakimtu waa ku dhaqmaan ilaa shaygaa lagu xukumo waxay odhanayaan eedaysanuhu saa iyo saa lama odhan karo dembiilaha lama odhan karo waxa weeye inta ka horraysa ilaa arrinkaasi sharcan oo igu sugnaanayso wuxuu noqonayaa eedaysane lakiin waxaad mooddaa inay huluwi ku sameeyeenoo de waxyaalo iska waadixoo iska cad bay odhanayaan eedaysanaha isla nin waxaweeye markaa si calana wax u dilay khalqigu wada og yahay oo wuxuu ku leeyahay aanu jirin ya ayaa waxaa loodhan eedaysanaha mid mujrim oo khalqi badan laayey waxay lahaayeen eedaysanu saayasaa weeye ya marka waxaa weeye calaa kulli xaal eh, jaanibka mudda xoog badan janibka muducigu muducigu waxa weeye waxaan gacantiisa ku jirin oo qof kale haysto qof kaleoo sheeganaya uu haysto ayuu wuxuu leeyahy malhid adigu anigaane marka jaanibkiisu waa adcaf marka geesta xoogga badan waxaa la mariyey dhaartii geesta laga xoogga badan yahayna waxaa la mariyey markhaatiyadii saas aawoodee muducigii baa la yidhi adigu markhaatiyaalkeenso markhaatiyada hadduu waayo ayaa geesta kale dhaarta la weydiinaya markhaatiyadii waxa dhacda mar inuu keensanaayo nisaabkii markhaatiyadu dhammaystiran masalan ashyaada markhaatigoodu isku nisaab ma ah ashyaada qaar markhaatiyadoodu waa afar afar markhaati oo rag ah oo muslimiin ah oo cuduul ah oo arkayey yani zinada yaqiinna u huba waa inuu yahay markaa qaar indhaqaba waa inay yihiin yani waxaway qaar arkayey waa inay yihiin marka shuruudihii markhaati loo shardinaya waa loo shardinaya waa inuu yahay caaqil waa inuu yahay baaliq waa inuu qaangaar yahay waa inuu caqli leeyahay waa inuu muslim yahay waa inuu cadli yahay waa inuu marka waxawey yahay eh, basiir indhaqaba waa inuu yahay ruuxa indhoolima ka markhaati gelaya wixii maqal ku saabsan ma masale fuqahadu isku khilaafaan culamada qaar baa yidhi wixii codadka ku saabsan codka hadduu garanayo waa ka markhaati furi karaa culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen ruuxa indhoolaha ahi wixii ku saabsan markaa cod ku saabsan iyo maqal cidduu codkooda garanayo waa ka markhaati geli karaa bacdu cilmina waa diideen oo waxay yidhaahdeen codadku waa isshabihi karaan ama wakhtiyada qaarkood codka waa la jili karaa dadka qaarkood baa waxay leeyihiin yani quwat lmuxaakaa inay aad yani u jili karaan oo isugu ekaysin karaan marka saas aawadee isagu markhaatigii ma gelaya bay yidhahdeen xataa wixii cod ku saabsan kari maayo marka waa inuu cadli mardiya yahay waashiduu daway cadlin minkum marka wa haakada ashyaada qaarkood markhaatiyadoodu waxay noqotaa saddex markhaati bacdu ahlicilmi baa sidaas u dhigay iyagoo xadiiskii qabsanaya ku arooray ninkii haniga ahaa ee waxa waxaweeye yani kacaya faqiiray waa hani faqiiray xadiisku wuxuu sheegayay saddex markaa qowmkiisa ka mida oo caqli u saaxiiba ah, aqoon leh dad caqli u saaxiiba ah inay ka markhaati kacaan ninkii hebel la yidhaahdo waxaa haleeshay baahi ahlucilmiga qaarkood baa xadiiska qabsaday ashyaada qaarkood markhaatigoodu waa laba nin oo wixii dimaa ku saabsan ama xoolo ku saabsan laba nin baa ka markhaati gelaya wixii xoolo ku saabsan waxaa kaloo ka markhaati geli kara nin iyo laba dumara fain lam yakuna rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra ashyaada qaarkood markhaatigood wuxuu noqonayaa nin qura ashyaada qaar wuxuu noqonayaa qof dumara oo qura oo bisha ramadaan bilashada ay bilanayso dee nin baa ka markhaati kici kara nin kastay culamada qaarkood yidhahan baabushahada maahe waa baabulihbaar waa khabarulcadl in la aqbalayo yani noocaasoo kale ay u dhigaan lakiin culamada qaarkood baa yidhi shahaadana waa tahay lafdatulshahaada lama shartiyo maaha shahaado o dhan in markaa lafdatulshahaada la shardinayo ee akhbaarkaasi macna shahaadu noqonaya aa masale culamadu ka warramaan riwaayada iyo shahaadadu farqiga udhexeeya muxuu yahay waayahay wixii dumar mooyaane cid kale aynay ogaanayn sida wilaadada iyo dhalitaanka iyo ashyaada ku saabsan axwaasha khafiga dumarka waxaa ka markhaati kacaya waa dumar dumar baa ka markhaati kacaya marka muduciga waxaa laga rabaa calaa kulli xaal markhaatiyaal waqhtiyada qaarkood waxaa dhacaysa wixii xoolo ku saabsan qada biyamiini washaahid in lagu markhaatiya iyo lagu dhaara lagu xukumo waayo xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariye wuxuu sheegay qadaa biyamiini washaahid nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu ku xukumay dhaar iyo markhaati yacni saabkii markhaatigaan dhammaystirmi inu halkay ahayd laba markhaati in la keeno ayaa mid keliya la keenay markhaatigii baa waxaa lagu kabaya haddaba lagu dhaara lagu kabaya lagu dhaara ayaa lagu kabaya oo wixii amwaal ku saabsan hadduu markhaatiyaal iyo caddayn waayo mudda calayhiga ayaa la odhanayaa dhaaro xadiiskuna waa sheegaya walaakin alyamiinu cala almudacaa calayh dhaartu waxay saaran tahay ka wax loo sheeganayo saasi waa sida haalibkii asalka ah laakiin mar baa waxaa soo aroortay in dhaarta lagu hormariyo muduciga waa masalada khasaamada ku saabsan sababtuna waxay tahay jaanibkii mudduciga ayaa wax hoojiya oo qaraa'in iyo amaaraad ahi meesha ay yimaadeen kiis dilaa dhacay ruux iyadoo la dilay baa la arkay oo umayd yahay amaba nafi laakiin aanu hadli karan oo sheegi karan ciddii dishay dabeedna sidiibu ku dhintay ciddii ka agdhoweyd ee amaaradna ay jiraan tuhmada xoojiya ayaa dee la qabsanaya mawdican jaanibka mudduciga xoog batay amaaraadka jira ee ku laran daraaddeed ninka maydkaa waxaa laga helay agtoodii amaaraadna way jiraan ama cidaan gal ahayn baa sheegtay inuu ciddaasi dishay caruur baa sheegtay ama dumar baa sheegay ama wax la mida ama cadaawad daahir aba jirta colaad cad oo dhex taallaa la ogaa agtoodiina waa lagu dilay maydkii baa laga helay waa qariine qawiya waa amaarad xoog badan waxaa la yidhahda masalada qasaama la yidhahdaa waa konton dhaarle konton dhaarood baa la dhaarinaya lakiin dhaarta waxaa lagu hormarinayaa ka mudducigaa baa lagu hormarinaya oo loodhanaya adigu ku dhaaro khamsiina yamiina in hebel dilay ama daa'ifadaasi dishay koox ay ka suuragal tahay inay dilka isugu tagaan habsaa la kuna dhaaro hadduu iska taago ku dhaaran waayo markaasaa dhaarta xagga kale loo gudbinayaa maroraydu konton dhaarood isku beri yeela amsiinayamiinansaalohanay dhaarta xagga kale lagu celinayo ama muddacalahigu ha soo celiyo oo muduciga ha lagu celiyo ama masalada qasaamada muddacalahiga ha lagu celiye waxaa la yidhaha nukuul baa laha nukuul waa inuu dhaartii iska taago oo ruuxani uu dhaartii ku dhaaran waayo iska taago dhaartii buu ka gabaday wuu yidhi isagoo ha dhaarto masalan mudducigii ayaa markhaatiyaal waayey muddacalaygii baa lagu yihi dhaaro masaa'ishii aan qasaamad ahayn isna wuxuu markaa uu yidhi anigu dhaaran maaye isagoo ha dhaarto madaahibta qaarkood waxay qabaan sida madhabulxanaabila ruuxa xogogaalka ee arrinkaasi aanu ka qarsoomayn istaagga uu dhaarta iska taago baaba caddayn ah uma baahno ka kale in laha ilaaba ilaa dhaaro laakiin jamaahiirtu saa ma qabaan laakiin xanaabiladu waxay yidhaahdeen ruuxa wax loo sheeganaya muddo calayhgii marna waa ruux xogogaal ah masalano kale waxaa leey waxaa adaa sameeyey wax ka qarsoomi karama maa waaba dhowaaba waxa la odhan karo waxa wakhtigaa fogaayo uu ilaawey iyo wax la mida ah. maba ahba hadday caynkaa tahay mujarad inuu nukuul sameeyo baa loogu xukumayaa bay yidhahdeen wada xanaabiradu laakiin jumhuurka culammada oo shaaficiyadu ka mid yihiin waxay leeyihiin may nukuulku caddayn maaha wuxuu u baahan yahay markuu ruuxani dhaarta iska taago ama uu yidhahdo isagaan ku ceshaday dhaarta in ruuxa kale loo dhaariyo inuu iska taaga qariino kama badnaa laakiin bayine cad ma aha bayine cad ma aha marka waxay noqonaysaa kaa marka lagu celiyo isagu waa inu ku dhaartaa mudduciga marka lagu celiyo waa inu isagu ku dhaartaa ama dhiig waxaase ha ahaado ama xoola ha ahaadabe riwaayo kaloo xadiisku leeyahy waxaa ku so aroortay walaakin albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar waa riwaayada bayhaqi soo wariyey caddayntu waxay saaran tahay mudduciga dhaartuna waxay saaran tahay ruuxa inkira wixii loo sheeganaya inkira ayaa dhaartu saaran marka siday u kala leeyihiin baa loo tilmaamay bayinada waxaa culamada qaarkood yidhaahdeen sida alcalaamatu ibnulqayim kitaabkiisa aturuq alxukmiya dadka qaar baa waxay moodaan bayinadu inay tahay markhaatiyada iyo dhaarta un yani waxa wax lagu xukumaa bayinadu inay markhaatiyada un tahay ama markhaatiya dhaaruun inay tahay waxa wax lagu xukumayaana intaa inaynay ka gudbayn keliya dad baa moodaya buui laakiin bayina waxaa la yidhaha waa ismun lima yubayin alxaq wax kastoo xaqa cadaynaya ayaa bayina la yidhahdaa wax kastoo xaqa caddaynaya ayaa bayine la yidhahdaa oo xataa waxaaba dhacda qaraa'in iyo amaaraad in wax lagu xukumo ibnu qayim baa odhanaya wuxuuna keenay adilo uu deliishanaayo amaaraadka iyo qaraa'inta in wax lagu xukumo daliillo uu deliishanayo ayuu keenay adilo dowru soo arooriyey waxaa ka mid a ah adilada uu keenay xadiiska ku saabsanaa sulaymaan in laba dumaro ilma isku haysta inay isula yimaadeen nebi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ku sugan oo nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed baa sheegay qisadaas laba dumara ayaa waxay haysteen laba ilmood bahal baa yimi oo labadii caruura mid buu qaatay oo uu cunay kii soo hadhay isku qabsadeen kaagiibuu cunay maya kaygii ma cunin ee kaagii buu cunay kaagii buu cunay iyo maya kaygii ma cunin ee kaagii buu cunay markay ilmihii isku qabsadeen bay nebi sulaymaan isula yimaadeen idinlama joogto nebi sulaymaan wuxuu ku yidhi middi ii keena aan idin kala jeexe iituunii bisikiini ashuquhu baynakumaa middi so iskuma haysataan middi ii keena aan idin kala jeexe mid walba nus siiye midna waa aamustay midna waxay tidhi waxba kala jeexina yada sii ya nabi sulaymaan wuxuu arkay raxmaddii hooyanimo taas inay ku jirto nabi sulaymaan wuxuu arkay raxmaddii hooyanimo inay taa ku jirto tiibuu u xukumay marka waa qariina adilada kale uu soo arooriyey waxaa ka mid a qisadii ku saabsanay nebi yuusuf calayhi asalaatu wasalaam in kaana khamiisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min alkaadibiin yacni ninkii muxuu sheegay wuxuu sheegay gabadhii waxay sheegatay inuu ninkani hungureeyey oo uu xoogayey qamiiskiisuna waa dillaacsan yahay yuusufna wuxuu yidhi hiya raawadatnii can nafsi yadaa i doontay anigu ma doonin nin la socday baa wuxuu yidhi hadduu qamiisku ka jeexan yahay qamiisku ma ka jeexnaa xagga horta mise ka jeexnaa xagga dambe hadduu xagga horta ka jeexan yahay ya yadaa run sheegtay isagaana been sheegayey waayo maadaama uu doonay inuu markaa xoogo yana ay iska daafacaysay dee khamiisku xagga hore inuu ka dilaaco waa qarino laakiin haddii iyadu ay doonaysay isaguna uu doonaya inuu ka baxsado dee yaanu baxsanina soo qabo khamiiska xagga dambe inuu ka dilaacay keensanaysa marka isagaa run sheegaya markaana iyadaa been sheegaysa adigu adilla dooru soo arooriyey marka wuxuu yidhi qaraa'inta iyo amaaraadka in wax lagu xukumaa waa dhacdaa adilaynay markaasa u leedahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk